alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed qala almu'alifuuna raximahum اllah aqsaamu اlxukmi الtakliifiyi yanqasimu اlxukmu الtakliifiyu ilى khamsati aqsaam waxay mashaayikhdu ka warramayaan xukunka takliifiga ahi qaybaha uu qaybsamo alaxkaamu sharciya waxaa loo qaybiyaa axkaam takliifiya iyo axkaam wadciya marka axkaamta takliifiguna waa sii qaybsamaysaa marka yanqasimu waa qaybsamaa alxukmu atakliifiyu xukmiga takliifka loo nisbeeyey ilaa khamsati aqsaamin shan qaybood buu u qaybsamaa liannahu ima an yakuuna biطalabi ficlin aw biطalabi tarkin liannahu xukmiga takliifiga ahi ima an yakuuna ama waa inuu ahaado biطalabi ficlin ficil in la sameeyo mid ku sugan aw biطalabi tarkin ama tegis in la dalbo ama la doono mid ku sugan waa inuu ahaadaa ama shay in la sameeyaa la doonayaa oo waxaa sameeyaa la leeyahay ama shay in laga tagaa la doonayaa oo la leeyahay waxaa ka taga wa kilaahumaa labadooda mid kastoo ka midi ah, imaa jaasimun ama waa mid qaatic oo go'an oo aan aqbali karin in si khilaafsan la yeelo aw hayru jaasimin ama waa mid aan qaatic ahayn oo go'nayn oo aqbali kara in khilaafkiisa la sameeyo wa ima an yakuuna ama waa inuu noqdo fiihi takhyiirun miduu ku sugan yahay dooransiin ee addoonka la kala dooransiinayo bayna alficli waatarki samaynta iyo tegitaanka dhexdooda la kala dooransiinayo wa bayaanuhaa taa caddaynteeduna kal aatii waa sida imanaysa oo kale weeye kow falkhitaabu khitaabka dadka lala khitaabo bitalabi alficli ficil in la doonaayo lagula khitaabo oo la leeyahay sidaas samee dalabkaasoo aljaazimi mid qaatica ahaaday oo aan aqbalayn in laga tago ficilkaas samee si qaaticoo go'anna loo dalbaayo iijaabun waajibin baa la yidhaahdaa wa mutacalaquhu waajibun kuu ku tacalluqana waajib baa la yidhaahdaa oo kuu ku tacalluqa waa waajib walkhitaabu khitaabka lagu khitaabo bimacnaa lagu hadlo oo cid lagula hadlo bitalabi alficli ficil in la doonaayo lagula khitaabo lagula hadlo in wax la sameeyaa la doonayaa oo samee baa la leeyahay doonistaasoo khayriljaazimi mid aan qaatic ahayn oo go'nayn ah oo aqbali karta in laga tago nadbun sunnayn baa la yidhaahdaa wa mutacallaquhu sunnayntaasi kuu ku tacalluqana manduubun waa mid la sunneeyey saddex waalkhitaabu khitaabka ama hadalka cid lagula hadlo khitaabku waa mukhaatabo waa masderkii khaataba yukhaatibu khitaaban wa mukhaatabatan waa la hadal cid lala hadlaayo oo hadal loo jeedinaayo waalkhitaabu hadalka lagu hadlo bitalabi tarki tegis wax laga tago in la doonaayo cid lagula hadlo oo la yidhaahdo laa tafcal ha samaynin doonistaasoo aljaazimi mid qaaic oo go'an ahaatay waa qaatic waxaa loo jeedaa in la sameeyo ma aqbalayso oo sidaa khilaafkeeda lalama iman karo ee ilaaba ilaa sida lagu yidhi waa inaad markaa ku kacdaa oo samaysaa hadday tarki tahay iyo hadday ficil tahay mid walba taxriimun xaaraantinimayn baa la yidhaahdaa tarki haddii si qaatica loo dalbo oo la yidhaahdo laa tafcal inaad samaysana yacni aynay markaa aqbalaynin oo aan laguu saamaxayn inaad samayso ee ay tahay si adag in laguugu diidaayo waxay noqonaysaa taxriimun waa xaaraantinimayn wa mutacalaquhu kuu taxriimku ku tacalluqaana muxaramun mid la xaaraantinimeeyey weeyi afar waalkhitaabu khitaabka ama la hadalka ee cid lala hadlo oo bitalabi tarki tegis uu wax ka tago doonis laga doonaayo lagula hadlo doonistaasoo mid aan qaatic ahayn oo go'nayn ah oo aqbali karta inaad la timaaddo ee aan si aan go'nayn lagaaga dalbaayo tegistaas karaahatun karaahiyaa la yidhaahdaa wa mutacallaquhu kuu ku tacalluqo karaahiyaduna makruuhun waa mid la karaahiyaystay nooca shanaad ee xukunka takliifiga ka midi waalkhitaabu khitaabka ama la hadalka cid lala hadlo ama mukallafiinta ama addoommada lala hadlo bitakhyiiri dooransiin lagula hadlo bayna alficli waatarki samaynta iyo tegista la kala dooransiinayo ibaaxatun bannayn baa la yidhaahdaa wa mutacallaquhu kuu ku tacalluqo ibaaxaduna mubaaxun mid la banneeyaa la yidhaahdaa waxaa mashaayikhdu ka waramayaan xukunka takliifiga qaybaha loo qaybiyo xukunka takliifiga waxaa loo qaybiyaa shan qaybood baa loo qaybiya shantaa qaybood waxay kala yihiin waa iijaab iyo nadbi iyo taxriim iyo karaaho iyo ibaaxo masaadirtii buu ka cabbiray oo khitaabkii waxaa la odhanayaa yani wuxuu faa'iidaynayaa iijaab wuxuu ku tusinayaa khitaabkii wuu waajibinayaa ama waa xaaraantinimaynayaa ama waa sunnaynayaa ama waa karaahiyaysanayaayoo karaahiyuu faa'iidaynayaa ama wuu bannaynayaayoo ibaaxu ku tusinayaa mutacallaqaadka ay ku tacalluqaanna waxay kala noqonayaan waajib iyo manduub iyo muxaram iyo makruuh iyo mubaax saasay kala noqonayaan kuwa kale waa asmaau mafaaciil oo mid walba mafcuul baa laga keenaya markaa mutacallaqu xukunku ku tacalluqayey wuxuu noqonayaa marka waajib khitaabkiina iijaab buu faa'iideeyey waa waajibin waajibintii waxa ka dhashay ficilkii inuu noqday mid waajib ah saa noqday kuwa kalena waa caynkaasoo kale culammada qaarkood waxay ka cabiraan axkaamu lkhamsigu axkaamu eh, khamsa axkaamta shantu waa waajib iyo waa manduub iyo muxaram iyo makruuh iyo mubaax oo mid walba ismafcuul bay ka cabiraan mashaayikhduna waxay inooga cabireen masaadir bacdi waxay yidhaahdeen mala waxay ku kala dhisan tahay tacriifka marka la tacriifinayay xukunka la tacriifinayey waa tii laba qowl ay ku jireen oo xukunka sharciga ama waxaa la yidhaahdaa muqtadaha khitaabku keensanaya miyaa la yidhaahdaa mise khitaabka laftiisaa la yidhaahdaa haddii la yidhaahdo muqtadaha uu keensanayaa la yidhaahdaa waxaa ka iman kartaa in waxa weeye la yidhaahdo waa waajib iyo manduub iyo muxaram iyo makruuh iyo mubaax haddii khitaabka laftiisa lagu sifeeyo masaadirta in laga cabiro ayay markaa noqonaysa marka bacdi bacdiba waxay yidhaahdeen taa inay ku kala dhisan tahaa dhici karta almuhim macnaha looga jeedaa waa waadix khilaafkaa horeynu soo sheegnayna waa iska khulfi lafdi ah axkaamtu inay shantaa ku kooban yihiin alaxkaamu atakliifiya waa siday jamaahiirtu mareen qolada xanafiyada la yidhaahdaa iyagu waxay ka dhigayaan axkaamtu inay toddoba yihiin oo labada kale xaggay ka soo saarayaan labada kale waxay ka soo saarayaan waajibkii iyo faralkii bay kala saarayaan oo waxay leeyihiin deliilka waajibnimada faa'iideeyey hadduu qaطci yahay fardi dheh waa faral hadduu danni yahayna waajib dheh marka waxay eegayaan daliilku noocuu yahay markaasay midna odhanayaan waa waajibe faral ma aha midna waxay odhanayaan waa faral taxriimkana saasi si eg daliilka taxriimka faa'iideeyey hadduu yahay mid qaطciya oo xagga subuudka iyo sugnaanshaha iyo xagga dalaalada iyo tusitaanka labadaba uu qaطci ka yahay waxay odhanayaan waa muxaram bay odhanayaan oo taxriim buu ku tusinaya haddaanu qaطci ahayne deliilku danni yahay sida xadiis aaxaad oo kale inuu yahay waxay odhanayaan waa karaahatu taxriim ay ka cabirayaan karaahada kalena way kala farqinayaan marka taxriimkii iyo karaahatu taxriimkay laba ka kala dhigayaan a'immadoodana sida abu xaniife iyo abu yuusuf iyo waxaa laga soo naqliyaa karaaha hadday itlaaqaan muraadkay uga jeedaan inay tahay taxriim tanziihi markay u jeedaan qariino caddaynaysay raaciyaan laakiin markay karaaha ilaaqaan taxriim bay ka wadaan culammada jamaahiirtu waxay leeyihiin maya waxba xukunkaasi inuu qaطci yahay oo daliil qaطcii ku tusiyey magac gaara in loo sameeyo waxba keensan mayso oo ashyaada qaarkood waajibnimadooda in deliilka ku tusinaya uu yahay daliil qaطci ah oo ama mutawaatira inuu yahay ya adilada waajibnimada ku tusinaysa qaarkoodna ay tahay aaxaad ay tahay waa arrin la ogsoon yihi adilada qaar waa lasku axkaamta qaarkood waa laysku khilaafay oo waajibaadka qaar iyo taxriimaadka qaarkood khilaaf baa ku jira ashyaada qaarkood ama axkaamta qaarkoodna waa la isku waafaqsan yahi marka isku derajo inaynay ahayn kii laysku waafaqsanaa waajibnimadiisa ama xaaraannimadiisa iyo kii la ysku khilaafsanaa waa la garanaya laakiin tasmiye gaara in loo sameeyo waxba laasimsan mayso culammada kaleba waa la ogol yihiin waajibkii waajibnimadiisu qaciga ahayd iyo waajibkii waajibnimadiisu aynay qaciga ahayn in axkaam ahaan farqi u dhaxaynayo kala duwanaanayso oo dee mid waxa dhici karta in khilaafkiisa markaa cid kale aan markaa si kale u qabtaa inay samayso khilaafkiisa mid waxa dhici karta dadka qaarkood inay khilaafaan iyagoo aan ka qabin inay waajib tahay lagumana dhaleecaynayo yacnii fisqi ama kufri baa ka imanaya lala odhan maayo midna lama midna lama khilaafi karo oo ciddii khilaaftaa cudri kale in lagaga baajiyo mooyaane dee waxaa ka imanaysa markaa demi weyn baa ka imanaya laakiin mid waa loo cudurayaa oo cudurdaar baa marka markaysagaa ka imanaya ciddii ijtihaadan marka markaysagaa u khilaaftay amaba taqliid saa'iqa ku khilaaftay khilaafkeeduna aynay u caddaan waa loo cudurayaa midna taa loogu cuduri maayee waxay noqonaysaa dee in markaysagaa lagu tashniiciyo ama markaysagaa tacziiri ay ka timaado xagga qadaaga iyo ashyaada la midka ah laakiin tii khilaafkeedu saa'iqa ahaa tacziirra iyo wax la midi ka iman maayaan ha la inkiro qowlku haddaanu sax ahayn ha la bayaamiyo laakiin laa yudamu laguma dhaleecaynayo lagumana tacziiraayo wasfi xunna lagu sifayn maayo ruuxa sida kale ku qanacsan waa loogu cuduraya marka taasi waxay noqonaysaa khilaafku inuu lafdi yahay ayay noqonaysaa waajibka iyo faralka la kala saarayo ama taxriimka iyo karaahatu taxriimka la kala farqinayo imaam axmed laftiisa waxaa laga soo wariyey faralka iyo waajibka riwaaya laga soo wariyey ku yaro dhow sida abu xaniife laakiin farqi u dhaxeeyo riwaayadaa waxaa khilaafsan riwaayo kaloo madhabka jumhuurka waafaqsan riwaayadaasi waxay sheegaysaa fardigu waa maa habata fi lkitaabi wixii qur'aanka ku sugnaaday waajibnimadiisa fardi baa la yidhaahdaa wamaa habata bisunnati waajibun wixii sunnada ku sugnaadayna waa waajib marka almuhim sida jamaahiirtu mareen baa ajwad ah oo fiican waana sida mashaayikhdu ay mareen axkaamtu qismo ahaan axkaamta takliifigii inay shantan ku kooban yihiin yani waxaa lagu garanayaa istiqraa yani la tatabbucay oo la arkay intaa inay tahay xasrigana caqli baa laga qaatay xasriga la koobayana caqliga laftiisaa ku tusinaya oo suu ku tusinaya mashaayikhdu waa kuu tilmaameen waxa mukalafka lagula hadlay oo xukum takliifiya ahi laba mid buu noqonayaa yacni saddex mid buu noqonayaa haddii la yidhaahdo laba mid buu noqonayaa wuxuu noqonayaa imaa طalabun wa imaa takhyiirun ama waa طalab ama waa dooransiin alabkii wuxuu noqonayaa imaa alabu ficlin wa imaa alabu tarkin mid walibana wuxuu noqonayaa ama jaazim mid ah oo qaatic ah oo aan khilaafkiisa in lala yimaado aan aqbali karin ama mid aan jaazim ahayn oo qaatic ahayn oo khilaafkiisa in lala yimaado aqbali kara marka mid walba labaa ka imanaysa dalabu ficilin labaa ka imanaysa dalabu tarkinna labaa ka imanaysa mid waliba waa inuu jaazim yahay ama waa inaanu jaazim ahayn marka halkaa waxaa ka soo baxaysaa afar qaybood waa iijaabkiiyo nadbigii waxay ka imanayaan dalabu ficilkii bay ka imanayaan ficil oo midna waajibin baa laga qaadanayaa waa haddii aan laga tegi karin midna sunnayn baa laga qaadanayaa waa haddii laga tegi karo oo cajzi ama wahsad iyo wax la mida looga tegi karo dalabu tarkinkana labaa laga qaadanayaa labadu waxa weeye waa taxriim iyo karaaho takhyiirkiina ibaaxuu ku tusinaya mutacallaqaadkooduna waa sida markaa mashaayikhdu kuu sheegay markay mashaayikhdu yidhaahdeen wa kilaahumaa imaa jaazimun jaazimaani kumay odhan waxay ku odhan waayeen kilaahumaa waxay ka dhigan tahay mid kastoo labadooda ka midi imaa jaazimun marka dee ifraad baa lagaga khabraya tanbiih kanna waa baraarujin weeyi jara usuuliyuuna jara alusuuliyuuna calى caddi اlmubaaxi min aqsaami اlxukmi الtakliifiyi usuuliyiinta ama culammada usuulka taqaanaa ama usuulka u ehelka ahi usuululfiqiga waxay ku dareereen oo bimacnaa ku socdeen calaa caddilmubaaxi mubaaxa in lagu tiriyo min aqsaami alxukmi atakliifiy xukunka takliifka loo nisbeeyey qaybihiisa inuu ka mid yahay oo lagu shanaynaayo wa fii dalika tasaamuxun taasna waxa ku sugan yani markaa saamaxaad markaa cibaarada markaa la saamaxayo oo nawcan maa layska sahlayo qaarkood waxay ka cabiraan tajawuz majaaznimo kalaa ku sugan waa isku dhow yihiin cibaaradii baa layska sahlayaayo tasaamux aan aad loo tadqiiqinaynin id ilmubaaxu sababtu waxay tahay mubaaxu laa takliifa fiihi wax takliifi kuma sugna waxaan takliif ugu sugnayn liistiwaa'i tarafayhi labadiisa dacal inay siman yihiin daraaddeed oo in laga tago iyo in la sameeyaa labada dacal yihiin marka labadaa dacal oo samaynta iyo samayn la'aanta ayaa simanoo ma kala doorroona oo raajix iyo marjuux ma kala leh ee labadu waxay noqonayaan laba mustawiyaan ah oo siman bay noqonayaan yani labadii samayntiiyo samayn la'aanta ficilkan marka la ibaaxeeyey way siman tahay raajix iyo marjuux ma kala leh marka daata ahaantiisa la eego waynu u tegi doonnaa insha allah saas aawadeed bay culammada qaarkood ay ka saareen waay qismi gaara ka dhigeen waynagii shalay soo sheegnay axkaamta takliifiga waynagii shalay soo sheegnay xukunka sharcigaa inay bacdi u qaybiyeen sida aamidi oo kale takliifi iyo takhyiiri iyo wadci saddexdaa qaybood inuu u qaybiyey aamidi kitaabkiisa usuulka ah alixkaam ilaa usuuli alaxkaam laakiin jamaahiirtu waxay mareen inay ku shaneeyaan oo xukunka takliifiga guda geliyaan gelinta la gelinaayo qaar waxay yidhaahdeen waa majaaznimo qaar waxay ka cabireen waa min baabi takhliib tasaamuxna baa tasaamuxna qaarkood waa ka cabireen oo waxaa loo jeedaa cibaaraday iska sahleen markaa isma diidayso takhliib iyo tasaamux nawcan maa isma diidayse waa iswaafaqaysaa majaaznimaduna waa ku dhowda culamada qaarkood waxay yidhahdeen nooc takliifi waa ku jiraa mubaaxa oo takliifku xagguu kaga jiraa xagga ictiqaadku kaga jiraayo in shaygani xalaal yahay oo bannaan yahaa la ictiqaadinayaa mar haddii sidaa la rumaynaayo oo ruuxii inuu bannaan yahay inuu ictiqaadiyo mooye si kale aynay u bannaanayn halkaasaa takliifku kaga jiraa bay culamada qaarkood yidhahdeen bacdi kale waxay yidhaahdeen axkaamta kale ayuu wasaa'il u noqon karaa oo marba gees raaci karaa markaa taa marka laga eegana yacni dee halkaa takliif waa ka imanaya bacdi kale waxay yidhaahdeen shayga mubaax ahi fardi ahaan buu mubaax u yahay ee jinsi ahaan marka laga eego waajib buu noqonaya calaa sabiili mihaal cuntada nooc kastoo anwaacda cuntada ee xalaasha ah ka mida ruuxu inuu cunaa waxay u noqonaysaa mubaax laakiin nooc mucayana markaan la sheegayn ee asal ahaan inuu wax cuno ah bisarfi nadar noocuu cunayaa ma noocan baa mise waa noocan mise waa noocan aan la eegin ya waxay noqonaysaa iyadu waajib oo sixadiisi iyo caafimaadkiisii baa tegaya maa kaana mubaaxan bilfardi huwa waajibun filjinsi bay culammada qaar ka cabbireen waana sida shaatibi uu maray kitaabkiisa muwaafaqaadka shaygii fardi ahaan gaarnimadiisa markaad u eegto mubaaxa u ahaa jinsi ahaan markaad ka eegto si guud wuxuu noqon karaa faral waa sidaa cuntadoo kale ruuxi markaa hilib inuu cuno hilib xoolaad ama markaa waxa weeye inuu cuno yacni waxyaalaha markaa raashimadee soo baxa hadday markaa tahay yacni hadhuurka ama digirta ama waxyaalaha kale markaysagaa bariiska ama baastada ama ashyaada kale la midka ah nooc kasta oo ka midi gaarkiisa mubaax buu u noqonaya laakiin ruuxii kama wada tegi karo cunto oo dhan oo cunto oo dhan hadduu ka tago sixadiisi iyo caafimaadkiisii baa tegaya bale waxaa dhici karta inuu dhinto ilaahayna wuxuu idhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima marka maadaama shaygii mubaaxa ahaa ee fardi ahaan mubaaxa u ahaa jinsi ahaan ama kulli ahaan marka laga eego wax ka mida in lala yimaada ay waajib noqonayso ictibaarkaa marka laga eeguu ku gelayaa axkaamtii takliifiga ahaa marka culammada qaarkood tasaamxba inaynay ahayne ictibaarkaa loo soo geliyey bay ka dhigayaan laakiin akarku waxay ka cabireen sidan inay ama tasaamux ama takhliib ama majaaz ay tahay alwaajib alwaajibu fi اlugati waajib luqada gudaheeda allaazimu waa kii laasimka ahaa wasaabitu waa kii sugnaa qaala allahu tacaalaa wuxuu yidhi ilaahay isagaa korreeye faidaa wajabat junuubuhaa fakuluu minha markay dhacdo oo dhinacyadeedu dhulka ku dhacaan waa neef geelaa la qalayaa neef geela ayaa la gowracayaaba aayaddu sheegaysa geela marka la gowracayana sida sunnada ku sugan isagoo taagan waa in la gowracaa oo la dhuundhawaa yacni dhuunta lagu dhuftaa waa waatan u arkay saxaabada qaarkood ruux markaa biraynaya neef geela oo iyadoo fadhidaoo xidhan biraynaya markaasuu yidhi ibcashaa qaa'imatan muqayadatan sunnata rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam aw kama qaal inuu cabdullaahi ibnu cabbaas ahaa baan filayaa kii hadalka lahaa waar sii oo bimacnaa waxa weeye kici ibcashaa waxaa loo jeedaa fadhiga ka kici marka waxaa la xidhayaa labada addine hore mid baa loo laabayaa oo laga xidhaya addinkii oo laaban baa saa loo xidhaya sidaa iyadoo u xidhan oo aan ordi karaynin ila saddex kuma socon kartee markaasaa dhuunta lagu dhufanayaa inta bisimka loo qabto dhuunta ayaa lagu dhufanayaa dabeedna sidaasaa markaysa waxaan yani lagu gowracaya dabadeed way dhacaysaa aayaddu waxay sheegaysaa dhicitaankii bay sheegaysaa faidaa wajabat junuubuha marka waxa ay dhacaan markay dhacdo neefkii geela ahaa junuubuhaa dhinacyadeedu ay ku dhacaan dhulka fakuluu minha yacni cuna wax ka mid a ah wajabat waxaa loo jeedaa ay saqadat ay dhacdo wastaqarrat ay ku sugnaato cala alardi arlada ay ku sugnaato waa in nafti ka baxdaa oo ay ka dhammaataa iyadoo dubaaxinaysa waa inaan layska googoosan waa in loo kaadiyaa intaa naftu ka dhammaanayso wujuubka halkaa waxaa looga jeeday suquud baa looga jeeday dhicitaanka ayaa loo jeeday iyo subuudka istiqraarka waxa laga soo qaatay yani markaa subuudkaa laga soo qaatay culamada qaar waxay ka cabiraan waajib waxaa la yidhahdaa xagga luqada allaazimu wasaaqitu waa laba macne waa kii laazimka ahaa ee shay laazimayee ku sugnaanayey iyo wasaaqitu kii dhacaayey luqa ahaan labadaa macnaa loo isticmaalaa bay bacdi yidhahdeen wa qaala shaaciru gabyaagii wuxuu yidhi waa qays ibnu lkhatiim ninkii loodhan jiraye ataacat banuu bakrin amiira nahaahumu can isilmi xataa kaana awala waajibi nimanka reer bani bakri la yidhaahdaa waxay ateeceen marna waxaa loo soo naqliyaa ataacat banuu cawfinna waa loo soo naqliyaa nimankaasi waxay ateeceen buu yidhi amiira nin amiiroo hoggaamiye ah amiirkaasoo nahaahumuu ka reebay canisilmi nabadgelyada ka reebay iyo heshiiska xataa kaana ilaa uu noqday ay saara awala waajibin bimacnaa awala saaqitin cala alardi kii xumaanta ka talinayay ilaa uu noqday ka ugu horreeye arlada ku dhacay oo yani kii ugu horreeye la dilay buu noqday isagii baa ku baxay marka awala waajibin waxaa loo jeeday awala saaqiطin cala alardi maytan saasaa loo jeeday macnahaasi waa macnaha lugawiga ah wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna huwa waajibku maa yuthaabu waa kii la ajar siiyo faaciluhu ka sameeya ayaa la ajar siiyaa imtisaalan ay limtisaalin yacni marka amar qaadasho amarka la fulinaayo daraaddeed u sameeya mafcuulu lahu bay noqonaysaa imtisaalan xaal in laga dhigaana bannaan laakiin waxaa sii fiican mafcuulu lahuga waayo masderka in xaal laga dhigaa haba badnaatee qiyaasi ma aha wa masdarun munakarun xaalan yaqac bikasratin ka baktatan zaydun طalac waxay sheegeen maca kasratihi qiyaasi ma ahee waa samaaci marka maadaamuu samaaci yahay mafcuulu lahunimada ka fiican macnuu waa isla kii waxaa loo jeedaa niyo imtisaal ah oo sharciga amarkiisa inuu qaadanayo oo fulinayo qasadkaa inuu uga jeedo rabbi inuu ugu dhowaadana muraadkiisu uu yahay ka sidaa u sameeyey niyadaas ayaa la sawaabinayaa la ajar siinaya wayastaxiqu waa mutaysanayaa taarikuhu ka ka tagaana alciqaaba ciqaab buu mutaysanayaa waxay ku tacriifiyeen mashaayikhdu waajibka axkaamtii waajibka ka dhalanaysay ku tacriifiyeen taasna waxa weeye qolyaha manaadiqadu waa diidaan in shayga xukunkiisa lagu tacriifiyo ha yeeshee fuqahada iyo nuxaadda iyo way ogol yihiin in xukunkiisa lagu tacriifiyo waayo muraadka tacriifka looga jeedaa waa in la garto keliya looga jeedaa axkaamtana waa ka dhalan kartaa garasho la garta oo waa ka iman kartaa haddii shayga daati ahaantiisa waajibnimada la tacriifinayo waxaa la odhanayaa maa طalaba الshaaricu ficlahu طalaban jaaziman waa kuu shaaricu dalbo samaynta la sameeyuu doonayoo dalbay doonis go'anoo qaadica ayuu doonay taasi waxay noqonaysaa in waxa weeye daatadii waajibka markaa la tacriifiyey tacriifka ay mashaayikhdu inoo dhigeen huwa maa yusaabu faacilu sawaab waxa loo isticmaalaa haaliban abaalmarinta ajarka abaa ah loo isticmaalaa ee shaygii ajar lagu bixinayo kaasaa sawaab la yidhaahdaa waa ajar siin marmarka qaarkoodna waa dhacdaa abaalmarinta ciqaabta a lafteeda in sawaab lagu iطlaaqo sida qowluhu tacaalaa hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun gaalada ma laga sawaabiyey waxaa loo jeedaa ma lagu ciqaabay marka sawaab iyadoo la sheegaa ciqaab loo jeedaa laakiin markaasoo kale qariinaa la socota calaamad ku tusinaysa in looga jeedo ciqaab abaalmarin ciqaaba in looga jeedo qariinaa la socota ee eh, haddaan qariino iyo amaarad ku tusinaysaa in abaalmarin ciqaaba looga jeedo aynay la soconnin waxay noqonaysaa abaalmarintii wanaagsanayd ee ajarsiinta ahayd bay ku dhacaysa waana siday mashaayikhdu hadda u jeedaan maa yuthaabu waa kii la ajar siiyo faaciluhu ka sameeye ayaa la ajar siiyaa yacnii fardi iyo jamacba waa soo gelayaan waayo macrifa loo idaafeeyey faacil isimkana haddii macrifo loo idaafeeyo cumuum buu faa'ideeyaa imtisaalan amar qaadasho amarka la masalayo imtisaalkii wuxuu faa'iideynayaa laba shay wuxuu faa'iideynayaa shaygii lays amray ee laysku waajibiyey wax la mida waa in lala imanayaa imtisaal waa maxay waa ifticaal min almili sidii la waajibiyey ama sidii la amray wax la miliyaa lala imanayaa isagii oo kalaa lala imanaya shay labaadna waa faa'iidaynaysaayo niyo waa in loola yimi calaa sabiili alcaada wax la mida waa inaan loola iman calaa sabiili alcaada oo kale waa inaan loola iman oo shaygii waajibkaa ah haba la sameeye haddaan niyo imtisaal ah oo rabbi in loogu dhowaanayo ah oo sharci fulin ah aan loo samaynin ajar laga heli maayo calaa sabiili mihaal dadka qaarkood markay maydhanayaan maalinta jimce maydhashada ay jimcada maydhanayaan calaa sabiili caaday isaga maydhaan caado haddii loo maydhanayo oo niyo cibaado ah oo rabbi loogu dhowaanayo aan loo maydhanaynin sawaab iyo ajar laga heli maayo innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa imtisaalkii waa in lala yimaadaa niyo rabbi loogu dhowaanayo waa in maydhashadaa jumcada la maydhanayo looga jeedaa ama ha la yidhaahdo waa waajib siday culammada qaar qabaan daahirka xadiiskuna ku tusinaayo guslu yowmi اljumucati waajibun calaa kulli muxtalim xadiiska muslim saxiixa ku soo wari ama ha la yidhaahdo waa sunne ee waajibnimada xadiidka waxaa looga jeedaa waa mu'akad ayaa looga jeedaa tarjiixa qofku kuu doonaba ha noqdee waajib iyo sunne kii doonaaba agtiisa ha ka noqdo raajixe haddaanu uga jeedin niyo imtithaal ah oo rabbi inuu ugu dhowaanayo ah sharciga amarkiisa fulinaayo yacni sidaa aanu uga jeedin sawaab iyo ajar ku heli maayo marka maa yusaabu faaciluhu imtihaalan wayastaxiqu taarikuhu lciqaaba uuna mutaysanayo kaka tagaa ciqaab uu mutaysanayo cibaaradan wayastaxiqu waxay ka fiican tahay culammada usuuliyiinta qaarkood siday cabbireen oo ay yidhaahdeen wayucaaqabu taarikuhu kaka tagana la ciqaabayo oo ishkaal baa la soo arooriyo waxa la yidhi haddii la yidhaahdo waajibka cidda ka tagta waa la ciqaabayaa ictiqaadkii ahlu sunna say u waafaqaysaa ruux kastoo waajib ka taga miyaa la ciqaabayaa sawtuu ilaahay uu yidhi wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa yacni gaalnimada wixii ka sokeeya ee dembi ah ruuxii la yimaada oo sidaa ku dhinta isagaan ka toobad keenin ilaahay waa u dhaafayaa hadduu doono hadduu doonana waa ku ciqaabayaabaa meesha ku jirta sida axaadiistaba ku soo aroortay fain shaaa cadabahu in shaaa cadabahu wain shaaa cafaa canhu axaadiista qaarkood siday sheegayeen waajibaadka qaarkood sida salaadoo kale ya ruuxii ilaalin waaya in shaaa cadabahu wain shaaa cafaa canhu hadduu doonana ilaahay waa ku cadaabaya hadduu doonana waa cafinaya waxay dooneen culammada qaarkood inay ka jawaabaan oo yidhaahdeen oo ay yidhaahdaan wayucaaqabuda ugama jeedno ruux kastaba waa la ciqaabaya ee wayucaaqabuda waxaan u jeednaa yacnii e, in la ciqaabayo marka ciqaabtii inaynay ka baaqanaynin ruuxnaba oo mid walba ku fulayso muraadkayagu ma aha way dhici kartaa in dadka qaarkoodoo waajibaad ka tegay ciqaabtii ka baaqato oo ilaahay u dhaafo waa dhici karta waxaanay ku rumoobi kartaa in la ciqaabayo mid ka mida in la ciqaabo ciddii waajibaadka ka tagtay laakiin waxaa la yidhi taa lafteeda ruux kasta oo waajib ka tegey yacni nooc kasta oo waajib oo laga tegey mid ka mida in la ciqaabayo ma deliil gaara u haysaan ishkaal baa halkaa ka imanaya waxaa ka fiican markaa tacbiirka mashaayikhda cabbiray wayastaxiqu taarikuhu alciqaaba ka ka tagaa wuxuu mutaysanayaa waajibkii ciqaab ciqaabtii in lagu fuliyo iyo in lagu fulin waayo mid waliba waa dhici kartaa oo mid kastoo wax istixqaaqa wuxuu istixqaaqay inay ku dhacaan laazim ma aha taqsiimaat qaybaha waajibka la qaybiyo ayaa mashaayikhdu halkana kaga hadlayaan yanqasimu waa qaybsamaa waajibku awalan yacni marka ugu horraysa haddii aynu markaa sheegno bixasabi faacilihi kii samaynaayey yani iyadoo loo eegaayo kolba siduu yahay ayuu qaybsamaa ilaa fardi caynin wa fardi kifaaya labadaasuu u qaybsamaa fardi fardu cayn ah oo ruuxa cayntiisa iyo daatadiisa waajib ku ah iyo wa fardi kifaaya faral ummadda si guud u saaran oo haddii cid ku filani ay ku kacdo kuwa kale faralku ka dhacayo faacilka marka loo eego labadaa qaybood buu u qaybsamaa li'annahu faralku ima an yakuuna maطluuban ama waa inuu ahaado mid laga dalbaayo laga doonayo min kulli fardin yacni shakhsi kastaba bicaynihi isaga laf ahaantiisa waa mid laga doonayo waa inuu yahay oo la leeyahay adigu samee kaasalawaati alkhamsi waa sida salaadaha shantoo kale fa huwa fardu cayn markaa wuxuu noqonayaa fardu cayn buu noqonaya fa huwa fardu cayn markaa waa fardu cayn faralkaasi farducayn buu noqonaya aw yuktafaa fiihi ama waxaa lagu kaaftoomayaa yuktafaa weeye bificlilbacdi bar inay sameeyaan dadka ka midi ka salaatiljanaazati sida salaadda salaatuljanaazaho kale weeye fa huwa fardu kifaaya fardu kifaayo weeye faralkaasina janaaza iyo jinaaza la kala yidhaahdaa oo janaazana waa la yidhahdaa jinaazana waa la yidhahdaa jiimka la kor dhigo ama la hoos dhigo waxaa lagu kala farqiyaa alaclىa lilaclىa waalasfalu lilasfal ya oo yacni meydka waxaa lagu iطlaaqaya ila isagaa sarreeyo naxashka ka sarreeye janaaza la odhanaya ya jinaazana waxay noqonaysaa yani markaa lilasfal ka salaati اljanaaza fahuwa fardu kifaaya wadalika liana ashaarica laa yanduru ila alakhiiri min xaysu alfaacilu taasi waxay ku dhacday oo ku xasishay lianna ashaarica maxaa yeelay shaaricu yani cidda sharciga u saaxiibkaa waxaa loo jeedaa yani allah culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen calaa sabiili majaaz waa dhacdaa nebiga in loogu iطlaaqo shaaric laakiin allah baa looga jeedaa shaaric nebiguna waa muballiq sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah haddaba ashaaric asmaada ilaahay inuu ka mid yahay ma soo aroorin oo asmaa ullahi alxusnaa ashaaricu kama mid aha haddaba mashaayikhdu maxay u cabirayaan oo u odhanayaan ashaaricu waxay u odhanayaan min baabi alikhbaar oo waxay yidhahdaan culammadu baabulihbaari awsacu min baabi alasmaa'i baabka ikhbaarka oo ka warranka ilaahay laga warramaayo oo bimacnaa calaa sabiili tafsiir wa loo jeedo waa ka waasacsan yahay baabka magacyada shay aan magacnimo u sugnayn ayaa tafsiirka iyo caddaynta iyo waadixinta iyo ikhbaarka yacni markaa la cabiri karaa oo ama sifa ahaan u soo arooray iyo wax la mida waata saxaabada qaarkood laga soo naqliyey assamad markay fasirayeen ashyaa magacnimo aan u soo aroorin inay markaa itlaaqeen oo ay yidhaahdeen yani waxaa la yidhaahdaa asamad yacni waa ka kaamilkee kamaalkiisu dhammaystirmay ayaa la yidhaahdaa asamad iyo erayo kaloo la mida lianna ashaarica maxaa yeelay shaaricu laa yanduru ma eego ila alakhiiri ka dambe oo fardu kifaayaha ah min xaysu lfaacilu ay min xaysu yaxsulu lfaacilu halku markaa faacilku ka xasilayo yacni ma eego oo miyay dadkoo dhammi wada sameeyeen mise bacdigood baa sameeyey taa uma eego dhicitaanka waajibku dhacaayo min xaysu almasuuba marka laga eegayo ajarsiinta ka la ajar siinaayo waa la eegayaa faacilka si loo ajar siiyo oo fardu kifaayihii bacdi markay la yimaadaan dee ummaddii lagama wada ajar siinayo ciddii ku kacday oo faralka fardu kifaayaha ah imtisaashay oo fulisay fulisay oo la timi baa la ajar siinaya marka faacilka waa loo eegayaa jiha waa laga eegayaa jihase laga eegi maayo laa yanduru eh, ila alakhiiri min xaysu alfaacilu markay mashaayikhdu leeyihiin waxay u jeedaan waajibku dhicitaanku dhacaayo dadkoo dhan miyuu ka wada dhacay mise bacdigood buu ka dhacay xaggaa laga eegi maayo laakiin hadday noqoto in la ajar siinayo ciddii samaysay baa la eegayaa si yaga loo ajar siiyo kaan samaynina aan loo ajar siin oo ajar aan uga helin marka xaysyo gaara bay mashaayikhdu u jeedaan bal min xaysu wujuudulficli waxaa laga eegayaa xagga uu ficilku ka xasilayaa la eegayaa minman kaana huwa yacni cid kastuu ka ahaadayba waxay tilmaamayaan mashaayikhdu waajibka waa la qaybiyaayo qaybo kala duwan baa la qaybiyaa mar waxaa loo qaybiyaa xagga faacilka iyadoo laga eegaayo fardu iyo fardu kifaaya loo qaybiya mar xagga waktiga iyadoo laga eegaayo waa la qaybiyaa oo waxaa loo qaybiyaa mudayaq iyo muwasac mar xagga ficilka iyadoo laga eegaayo waa la qaybiyaa oo waxaa loo qaybiyaa yacni mukhayar iyo mucayan ayaa loo qaybiyaa mar xagga qadarkiisa iyadoo laga eegaayo waa la qaybiyaa oo waxaa loo qaybiyaa maxduud iyo khayru maxduud waa afar taqsiim oo kala duwan saddex ka mid ay mashaayikhdu inoo sheegeen aan ku horayne xagga faacilka marka laga eegaayo waxaa loo qaybiyaa fardu cayn iyo fardu kifaaye farducayn maxaa la yidhaahdaa haddii ruux walba gaarnimadiisa looga doonaayo oo aan la milicsanayn ficilkuun ma xasilay ee la milicsanaayo faacilkani ma sameeyey farducayn baa la yidhahdaa waa sida salaadaha shanta ah waa farducayn waa sida soonka waa farducayn farducaynku wuxuu noqon karaa mid ruux walba farducayn ku ah wuxuu kaloo noqon karaa dadka qaarkood mid farducayn ku ah ruux weliba waalidkii inuu u samafalo labadiisa waalid farducayn bay isaga ku tahay marka farducaynkii mid waxa weeye dadkoo dhan mid walba gaar u saaran waa noqon karaa mid dadka qaarkood farducayn ku ana waa noqon karaa kaas waxaa la yidhahdaa fardu cayn baa la yidhahda ka kalena fardu kifaaya la yidhahdaa fardu kifaayuhu waa maxay ummadduu si guud u saaran yahay majmuuca ummadda loomana jeedo ruux waloo ka midi inuu la yimaado waxaa loo jeedaa yacni inay ku kacaan cid ku filanoo ummadda ka midi maslaxadiisu waxay ku xidhan tahay ficilku inuu xasilo keliyaa la eegayaa haddii ficilkii xasilo cid ku filan ku kacdo dadka kale markaa lama iman karaan waa sida mayd baa dhintay maydkaa in la aaso oo lagu tukado ummadda si guud bay u saaran tahay haddii dadka qaarkood ay markaa eh, waajibkii ku kacaan oo maydkii ay maydhaan oo kanfaan oo ku tukadaan oo aasaan dadkii kale waxba ma saara waajibka waa ka dhacay ruuxi ma odhan karo anna ilaaba ilaa waa inaan la imaadaayo maydkii aasaa ya waayo maslaxadii ficilku waa xasishay ficilku inuu xasilaana loo jeedaye ruux walba inuu ka xasila lama rabin fardu kifaaya la yidhahdaa kifaaye maxaa loo yidhi idaa qaama bihi man yakfii kifaayada halkaasaa laga soo qaatay saqaطa alxaraju can ilbaaqiin hadday ku qumaan oo ku kacaan cid ku filani dembigu waa ka dhacayaa inta kale sidaasaa kifaaye luu yihi waa fardu kifaaya saasaa luu yidhi maslaxada ficilku inay xasishuun baa la rabaaye faacil kasta inay ka xasisho lama rabo laakiin xagga masuubada iyo ajarsiinta la ajar siinaayo faacilkaa la eegayaayo baa laga ajar siinaya labada iyamaa fadli badan fardu caynkaa fadli badan sida jamaahiirta culammadu qabaan jamaahiirta culammadu waxay qabaan fardu caynkaa eh, fadli badan waayo dee ruuxii daata ahaantiisa waa wax saaran marka iscaaridaanna farducaynkiiyo fardu kifaayaha fardu caynkaa la qadimaa waxaa loo qadimayaa waa inuu ka fadli badan yahay waa tii nebigu sal allahu alayh wasalam ninkii u yimi markuu jihaadku fardu kifaayaha ahaa oo ku yidhi waxaan doonayaa jihaadka inaan ku raaco qaala axayun waalidaak qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid marka waxaa laga qaadanayaa farducaynka in laga hormarinaayo fardu kifaaya oo farducaynka la qadimayo shiikha juwayni la yidhaahde culammada shaaficiyada ka mida baa isagu ra'yi gaara ku tegey oo waxau yidhi farducayn iyo fardu kifaaye fardu kifaayaha fadli badan buu yidhi wuxuu ku tacliiliyey oo ku sababeeyey fardu kifaayuhu wuxuu u fadli badan yahay liannahu yusqidu demba can ilumma ummadduu dembiga ka ridayaa mar hadduu ummaddii dembi ka ridaayo oo maslaxaddiisu sidaa caam u tahay waa inuu isagu fadli badan yahay laakiin saxiixu wuxuu yahay siday jamaahiirta culammadu ku tageen ayaa saxiixa oo qawi ah oo ah inuu farducaynku yani fadli badan yahay muqadamna yahay waana sida adilada laga daliishanayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk